alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu biاllaahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن كسوجنا كتابك شرح قدر الندى وضل السدى قارهان جمع المذكر الصالم إحديثا كتير متنقيسا صلق بيني wa amaa jamcu lmudakeri mudakerka jamciisa jamcii assaalimu ee nabadgalay fa inahu jamacaas yurfacu waa la godaa bilwaawi wow ayaa lagu godaa wayujaru waa la jaraa bilyaa-i yaa lagu jaraa wayunsabu waa la kordhigaa bilyaa-i yaa lagu kordhigaa taquulu waxaad leedahay jaa-ani zayduuna zaydyaalkii badnaayaa ii yimaadeen wa ra-aytu zaydiina zaydyaalkii badnaayaan arkay wa marartu bizaydiina zaydyaalkii badnaayaan soo maray aada leedahay jamaca jama mudakaru saalim maxaaduu leeyahay shuruuduu leeyahay xugunuu leeyahay mithaaluu leeyahay mulxaqaadna waa leeyahay jamaca jamcu lmudakaru saalim xaduu leeyahay shuruuduu leeyahay xugunuu leeyahay mihaaluu leeyahay mulxaqaadna waa leeyahay waa shane shan shay ayaan u sheegnay xaduu leeyahay lafdun dalla calaa aktara min itnayni lafdi tusa laba wax ka badan waxaa baxay wixii laba tusay wixii halba hal tusa lafdun dalla calaa aktara min itnayni wa aqnaa cani lmutacaadifiina xukaa deeqay kuwii laysku cadfaayey meeshaad ka dhihi laheed jaa-a zaydunaa yimid wa zaydunaa yimid wa zaydunaa yimid hal maraa waxaa leedahay jaa-a zayduna zaydyaalkii badnaa ay yimaadeen khalaas lafdun dalla calaa akthara min ithnayn waaqnaa can ilmutacaadifiina biziyaadatin fii aakhirihi ziyaado aakirka oo kugu tusaa maxaa baxay lafdi laba ka badan kutusa laakiin ay ziyaada ku jirin sida ulu amase waxaad tirahdaa ismucadadka oo dhanba asmaaulcadad oo dhanba khamsun haddaad tiraahdo waba ka badan ku tus laakiin siyaado kugu tusi maa khamsatun ee wuxuu kugu tusaa biwadcihi waaba loo dejiyeyba wahiy alwaaw wanuunu fii xaalati rafci walyaa wanuunu fii xaalati nasbi waljari siyaadadu xaalatu rafco waa wow iyo nuun xaalatu nasbiga xalatjarna waa ya iyo nuun saalixun litajriidi lafdigu oo siyaadada laga jari kara ulu iyo caalamuuna haddaan qabano qowlkii ahaa waa ismu jamc laa waaxida min lafdi kuwaasaa baxeen bixeenaad leedahay wakhaasatan ulu iyo aada uga cad sababtoo ulu haddaad wowda jarto lafdi mustacmal aho ulu ah ma jiro lafdi carabiya mustacmalga kuusoo hari maha marka siyaadada lagama jari karo ziyaadada wakadalika cishruun wa halaaثuun wa arbacuun cishruun haddaad jarto wawda nuunta cishruuna soo hare lafdi carabiya mustacmalaba mahanaad leedahay kuwaas ayaa baxeenaad leedahay saarixin litajriidi wa cadfi mil mileyhi calayhi labalaabkiis in lagu cadfo in usu badaa waxaan mufrad hal mufrad ka badan lahayna baxay wixii hal mufrad aan ka badan lahayn oo musanihii ixtiraaskiisi aan shala ku soo marnay oo wixii hadda mufrad lagu cadfo la waaye labana la heli adaan hal xaboo lagu cadfoba lahayn hal haboon lagu cadfaa baan lahayn ka badanna la heli maha blad ka badanna la heli maha shuruudu leeyahay shuruuddiisa waxaa laga keenaa calam iyo sifo calamka waxa wey waa lix shardi an yakuuna calaman limudakerin caaqilin khaaliyan min taai taniiti wa min atarkiibi wa min alcraab xarfayn haddii sifo laga keenana waa lix shardi an takuuna sifatan limudakarin caaqirin khaaliyatan min taa'i taniif walaysa min baabi afcali faclaa walaa min baabi faclaani faclaa walaa mimaa yastawi fi lmudakar walmucanad xaashiyada noo dhigayda kulli horeyna waa loo yiqiinba alxamdu lilah xaashiyada fiiri jamcu mudakaru saalim waa naad jamcu mudakaru saalim ilaa aakhirihi iclam ogow ana ladii ana aladii isimka yujmacu la jamciyo haada aljamca jamcan ismun ow sifatun labadaas mid weyn ismun ow sifatun weyn falismu isimka sharduhu an yakuuna calaman waa inuu calam noqdo maxaa baxay hadduu ismu jinsiya sida rajulun rajuluna ma dhihi karto waabilun waabiluuna ahlun ahluna kulli jamkusalmaanad leeda hayle calam ma ahan calamkaasoo limudakerin mudakar waa inuu sugnaaday maxaa baxay calam lmuanaf hindun hindun ma dhahayd calamka mudakerku caaqilin caqli leh mudakerka waa inuu caaqil yaho caqli leeya maxaa baxay kayru caaqil axmaq aa lahaa faras farasaad waxaa loola baxday magaciisa axmaq waa calam mid gaara wey ma ahan sawir ee waaba calamda axmaquuna inta saddex faras isku darto lagaa yeelima maxaa yal qayru caaqil weeyaa lagu leeya caqli male caqli male aada leedahay khaaliyan min taai tamithi taa tamiith waa inaysan ku jirin xamzatu dalxatu ha ku bixeen xamsatu iyo dalxatu jamcu salim kuma keeni karo xamsuuna iyo dalxawna lama yidhaahdo waa inuu markaa ta ka maraya wa min atarkiibi tarkiibna waa inuu ka maraya tarkiibna waa inuu ka maraya tarkiibkii masjiga ahaa iyo tarkiibkii isnaadiga ahaa macdi kariba iyo baraqa naxrigu aada bixeen waayo wa min alixraabi bixarfayni laba xaraf waa inaan ixraabin hadduu awel marka hore to zaydaan aldhi jiray sida ninkan kitaabkan usul fiqiga ee alwajiz fi fi fi usul fiqi sheekha iskale cabdikariim zaydan aba la idhaha zaydan firi marka horead asalkiisa isagoo mufrada zaydan la dhihi jira maxaa la exraaba xaalatu rafca maxaa lagu rafcina alif xaalatu nasbiya xaalatu jarna ya laba xarafa lasoo craabay soo maaha bis wey lagama yaabo inad jamcidu kusaan ku keento hale horaa laba xaraf loo soo craabo haddana ma laba kalaa lasi exraaba gadaal inta loo geliyo ah, maadaama awal laba xaraf lasoo exraabay hadda kadib inta jamcu kusan lagu keeno laba xaraf lama si exraabay marka waxaa loola jeedaa laba xaraf oo inaan la exraabin waa inuusan muhana ahayn jamcu kusaanma ahayn markiisii hore lafdigii hadduu siiqadii jamcu kusaan ku socdo hal nina zaydun nin kalena zaydun nin kalena zaydun lasuma jamci karo ninaa laydhaha zaydan nin kalena waa laydhaha zaydan nin kalena zaydan layskuma jamci karo dib marka horetaba uu ku yimid suuraddii mufanaha oo musamaabihi oo kale loo exraabi jiray ama suuraddii jamcu salim uu marka hore ku yimid oo musamaabihi loo exraabi jiray hadhow lama jamci karo jamcusalim laguma keeni karo isagaa ku ixtiraasina fiiri marka wuu ku yidhi fakharaja waxaa baxay hayrucalami markii la yidha calaman hayru calama baxeen ka rajulin keeno wa calamu lmu'anathu yaa baxay markii la yidhi calaman limudakerinu ku baxay ahay ka zaynaba oo kale wey jamcu salmkuma keeni karo zaynabuna wa calamu kayri lcaaqili aa baxay waa markii la yidhi an yakun calaman limudakeri caaqilintiyuu ku baxay waaya kal axmaqi oo kaleeto lifarasin xaal usugnaaday haaliyan minta i taniintii soo ma ahayn wamaa shayaa baxay fii dhexdiisa taa u taniinta ay ku jirto ka dalxata oo kale iyo xamsata iyo waa mina tarkiibi wa tarkiibulmadhiyu ayaa baxay ka nacdi kariba oo kale wey wakadalisnaadiyu waa la mid ka baraqa naxrun itifaaqan marka haddii lagu yidhi tarkiib madhiyo tarkiib isnaadiya maxaa kuu soo haray tarkiib idaafiya isagaa la jumcin karaa cabdullaahi aad leedahay dhawaaqa marka cabdullaahi aad ugu dhawaaqi laakiin asalku wuxuu ahaa wuxuu ahaa cabduuna lilaahi nuuntii xaa loo xadfay lilidaafati loo xadfanka la idaafeeyey cabdullaahi noqdo irtiqaab shaakireyna dhacay wawda la xadfay cabdullaahi a lagu dhawaaqa cabdullaahi wawda laakiin waa la qora si loo garto mufradkii looga garto cabdullaahi cabdullahi musanaha cabdallahi cabdallahi wey mufradkana waa cabdallahi a loogu dhawaaqa musanahana cabdallahi a loogu dhawaaqa cabdallaahi alaleey maxaa yeelay nuuntana idaafada loo goyna alifta laftaab shaakireen loo gooya laakiin qoraalka waa la qoraa si loo garto oo mfradkii muanuhu aysa isugu darni alifta waa la qora muanaha ah, muanaha aliftiis waa la qora cabdllahi markaa tira laakin la akrima cabdllahi ala akrima mufrad muanahana cabdllahi ala akrima jamac mugisana cabdullahi ala mhm. eh, xalatu nasbi xalab jerne cabdillaahi ala akrima cabdillahi waay hadda mufradkiiba cabdillahi ala akri alab jer haduu joogaso cabdillahi ala jar jooga mfrad laftigiisa min cabdillaahi yaa ha jamcu mursalimkiina min cabdillaahi yaa waaye marka kaas isaga waa la waa waa la jamci kara waana la tatniyey karaa midka oo isnaadiga midka oo idaafiga tarkiibka idaafiga wanaxwi waxaa baxeen azaydani calaa manxaabilahi iyo wazaydiine labaduba waa baxeen oo min alexraab bixarfeynay ku baxeen in xuriba haddii lasoo exraabay kulun mid kastoo minhumaa muanaha iyo jamca kamida iraab iraabkiisii qabla tasmiya tasmiyada kahor hadii lasoo raab intaan jamcu salim laga dhigin waa listilzaamihi laasimshas laasimsashada uu laasimsanayo ijtimaaca ixraabeyni laba ixraab inay ku kulmaan fii kalimati waaxidati wa sifatu sifadiina sharduhaa shardigeeda an takuuna sifatan limudakerin isku qabo hal shardiga ka dhigan intaa صفaةa لmdkrin maxaa baxay صifaة لmnain sida xaaidun xaaidun xaaiduna laguma keeno caaqilin maxaa baxay صifaةu غayr caaqil صifatu mudakrin غayr caaqil faras saabiqaa la yidhahdaa saddex faras inta isku darto saabiquuna ma dhihi karti laakiin ragga saabiquuna waa la dhihi karaa way rag yihiin aye khaaliyatin min taai tanifi maxaa baxay taa tanif haddii ku jirto calaama oo kaleeto taa tanif waa iska taal mubaalaqe ee waxaad oo iska un suurad ahaan ay u eg tahay callaama hadday taaltaliif maaha in mubaalaqa yahay bitakiidi mubaalaqa weliba eh ah, laakiin xoogaa suuraddii uga eg lafdigii uga egta ee ugow hadde taadaas laysat min baabi afcali faclaa wa inuusan ahayn wasfiga mudakarkiisu afcal ku yimaada sida axmar abyad muanafkiisuna faclaa ku yimaada xamraa baydaa oo kale sawdaa walaa min baabi faclaani facla waa inuusan noqon wasfiga mudakerkiisu ku yimaado faclaan sida qadbaan cadshaan sakraan muanafkiisuna ku yimaado faclaa sakraa qadba cadshaa walaa mima yastawi fiihi fi lwasfi bihi almudakar walmuanaf wasfiga mudakar iyo muanaf ku sugan yihiin sida faciil oo bimacnaa mafcuul ah jariix bimacnaa majruux qatiil bimacnaa maqtuul amase waxaad tidhahdaa facuul oo bimacnaa faacil sida sabuur bimacnaa saabir fakharaja waxaa ku baxay maa shay kaana ahaaday min asifaat xaalu ka limucanafin ka xaaidin oo kale weeye oo limudakarin hayri caaqilin ka saabicin oo kale weeye marka lisifati mucanafin xaa-idin halkay ku baxday an takuna sifatan limudakarin ligayri mudakarina baxay waxaad tidhaahdaa limudakari hayri caaqilina baxay ka saabiqin sifatu farasi taasna an takuna sifat mudakarin caaqilin ay ku baxday oo fiihi taa-u ku jirta ka callaama khaaliya khaaliyatan min taa-i taaniitii ku baxda ow kaana min baabi afcali faclaa wasfiga mudakarkiisu afcal ku yimaada sida axmar washada axmarin alla arkay waa iska shaad taas waxba macnaa male axmarin axmaray axmarin ku keenay waa shaadkaasoo kale ictibaar male ow min baabi faclaaa faclaa wasfiga mudakarkiisu ku yimaado faclaa sakraan khadbaan cadshaan qadba catsha sakra muanakiina facla ku imaana ka sakraan oo kale wey oo yastawi fi lmudakari walmuanasu sabuur waa facuul oo bimacnaa faacila sabuur nin sabraayo sabuur imraatun sabuurun rajulun sabuurun alale waa simayi wa jariixun waxaa imraatun jariixun wa rajulun jariixun waa siman fa inahu yuqaalu rajulun sabuurun wa imraatun sabuurun wakada jariixna waa lamid halkaasna maxaan ku dhammayna waxaan ku dhamayna shuruudii jacmu ibnu iyo ixtiraazaadkeediian xaraf kaa maqnayn koraa laga sheegay iyo wateed waa haa waaya xukunkii jacmu ibnu saalimna waa kana waa jamcu lmudakeri mudakerka jamciisi kukakan mogta xataa qofkii ajruumi soo akristoon kawaaqirasa horu kala qabsay mota ta ajruumi qofku yiqiin kaliya horuu kala qabsan kara kitaab iska basiid basiida wa ha wax walba banaanka dhigay isagaa inta matni dhigay oo sharxay oo la xaashiyey alla sharxaada maad umalaynaysa wa jamcu lmudakeri mudakerka jamciisii jamcii asaalimu nabad galay mudakerkii asaalimi nabad galay fainahu inahu jamcaas yurfacu waa la godaa bilwaawi waawa lagu godaa waa xukunki wayujaru waa la jaraa bilyaa-iya a lagu jaraa wayusab waa la kordhigaa bilyaa-iya a lagu kordhigaa watanaasal marka yusab iyo ku tacaluqeehe yujarida waa usoo qadarayna usoo qadari maahane midda meesha taalla yunsab yo iskale maxaa yeele hadday yujaru leedahay maxaa la dhihi lahaa wayujaru wayunsabu bilyaa-i bihaa bihaa ala keeni oo oota dambe ayada waxay u bahantaa iskaga soo waa sheega laakiin midda dambe hadii la siiyo isimka lagu doorayo fadlana uu yahay kan horeeto lama sheego marka looma sheego taquul waxay leeda miaaladiina waa kuwaana amtiladiisa jaani waxay yimaadeen azayduuna wa ra-aytu zaydiina wa marartu bizaydina waay waxamaluu calayhi fii dalika alfaadan mulxaqaad u leeyahay afar qaybood wey mulxaqaadu shala aan soo sharxnin marka maanta sharxi mayna carabka ma sinayno si baabka kale aan kaga gaarsiin waxamaluu nuxaadu waa xambaareen alfaadan alfaad ay xambaareen calayhi calaa jamci lmudakariyay ku xambaareen fii dalika xukunkaas xukunkaan hadda soo sheegnay oo ah rafcu bilwaawi wajaru wanaswo bilyaa-i xukunkaasay kula xambaareen ableeda waxamaluu maxweelaydii waa xambaareen alfaadan alfaad ay xambaareen calayhi calaa jamci mudakariye ku xambaareen dheh fii dalika xukunkaasay kula xambaareen dheh xukunka wuxuu ahaa rafcuhu bilwaawi wa jaruhu wa nasbuhu bilyaa-i u ahaa haye minhaa alfaadaasu ka mid ahaaba ulu ulu a ka mid a qaybta koobaad markaas afar qaybood weeyaane qaybta koobaad waa maxay asmaa ljumuuc laa waaxida laha min lafdiha meeqayna ka koobnaayeen saddex bis ulu iyo caalamuuna iyo asmaa lcuquud khalaas intaasi ahaayeen waxaa tidhaahdaa minhaa alfaadaas ayuu kamid ahaada ulu qaala allahu ila wuxuu yihi tacaala ilaa waa sarreeyaahe walaa ya'tariyaysan dhaaranin ululfadli dheeraadka dadka u saaxiibkaas dadka ilaahay u waasiciyey yaysan dhaaran minkum idinka xaalo aynin ka mid yihiin iyo wasacati waasi ahaanshaa dadka ilaahay u ballaariyey risqiga an yu'tuu laa yu'tuu inaysan siinayn yay ku dhaaran ulil qurbaa qaraabada qofka u saaxiibkaa qofka qaraabada u saaxiibkaa ulil qurbaa qaraabada dadka u saaxiibkaa dhe ah, dadka qaraabada u saaxiibka inaysan wax siinayn yay ku dhaaran dadka ilahay iyagu u waasixiyey maxalushaahidku marka waa maxay walaa ya'tay uluu fiiri waa faacilkii soo maaha waana la rafciy wowdaasaa lagu rafciye ayutu uliina waa mafcuul awalkiiba iyagana iyagaasaa lagu nafiyey wuxuu fauluu uluu faacilun faacil weeye wa calaamatu rafci dadkiisa calaamadiisuna alwaawu wowda weeye wa uli uliina mafcuulun mafcuul weeye wa calaamatu nasbihi kordhigiisa calaamadiisuna adyaau ya-da weeye wa qaala tacala ilah wuxuu yidhi ina fii daalika arrinka lasoo sheegay la dikri waana ku sugan yay ugu sugan tahay liuli lalbaabi caqliyaalka dadka u saaxiibka albaab waa jamcu lubin walubu alcaql laakiin kuu dhigayo jamcu lubin bimacna alcaqli ku yidhi marka dadka caqliga u saaxiibka caqliga laga hadla caqliga nadiifka waay caqliga caqli maaha wixi adduunya kaliya lagu raadiyo taas wey caqli maahan oo xoolaha waa gartaan meeshan doog ilada soo bax gaalku caqli ma leh waxba ma oga jaahiliin wey caqlina male wax badana qur-aanku arrintaas sheega fa haadaa uliigaanu majruuru waa la jaray oo laantaasa lagu jaray waa calaamatu jarihin alya u wey taas marka waa uludi waa uludi wa minhaa waxaa ka mid a alfaadii cishruuna iyo wa akhawaatuhu ilaa tisciin intii laga gaaro taquul waxaa leedahay jaani waxay soo gaareen cishruuna wa ra waxaan arkay cishriina wa waxaan soo maray bicishriina wa taquulu waxay leedahay fi lbaaqii qawlan qowl qowlkoo kadaa kelmid kuri lamid qowlkaasoo kalead leedahay dhammaantood ah, wawaad ku rafcine yaad ku nasbine yaad ku jire waayo taasna waa asmaal caalamuunana waa ka tegeyba maba sharxinba kumau soo celin Ah, shalad qaadato warkiisna shalan iska meel dhigna warkiisa shalan meel iska dhigna hmm, laakin su-aalaha dambu ku jira waay athalith wa minhaa qismiga labaad maxaa la yidhahdaa jum jumuucu tasxiix lam tastawfi shuruuda waa asmaa siiqadii jamcu kusan ku timid oo jamcu tasxiix aheed laakiin shuruuddii aan laga helin haddaan soo akrinay ah, shuruuddii aan laga helin wa minhaa alfaadaasuu ka ahaaday ahluure qaala allahu ilah wuxuu yihi tacala ilaa waa sarreeyaahe munaafiqiintii iyo jihaadkii ka cudur daaran maxaad uga harteena la yidhi munaafiqiinu markaas yihin shaqalatnaa waxaana mashquuliday amwaalunaa maalyaalkeenu iyo wa ahluna ehliyaalkayagii maxalshaadku marka waa maxay amwaalu waa faacil soo maahan wa ahluna waa ku cadfanta waa faacil marka ilaa wixii faacil lagu cadfay waa la mid woowaana lagu rafciyay sooma jeedin ilaa wuxuu yidhi qofkii dhaartay wuxuu bixinayo ilahay ka adla qofkii ilaa wuxuu min awsadi maa toban miskiinaad quudaydan waxaadna ka quudaydaan min awsadi maa shaykiisa dhexdhexeeya tudcimuuna aad quudidaan ahliikum ehliyaalkiina ehelkiina cuntada aad siidaan kan ugu fiican laynu kuma waajibin kan ugu liitaan laynu ka aqbali maa midka dhexdhexaadka oo dadkiinu cunaan waxa weeye masaakiinta toranta ka dherjiye maamsheedku waa maxay ahli oo mafcuulki waxa wey tudcimuuna haye midka saddexaad ilaa ahlihim abada munaafiqiino waa abuur xoola inima mashquulin eelna jihaad ina kaba reebine nabiga iyo saxaabadaad waxaad u malaydeen inaysan usoo laabayn ilaa ahlihim abada weligood inaysan ehelkooda usoo laabayn waxaa islahaydeen quraysh oo madiine looga faka waayo may maka u aadeen maanta alla ila hal mid inuusan kasoo laabayn saasay islahaayeen oo markii sunci xadibi ay dhacaydo nabigi iyo saxaabadii waxay aadeen maka markaas yaraadeen ma nimankii madiine hareerey jiray oo halkan looga faka waayo gurigoodi loo aado hal mid soo laaba ma saasay malinaya markaas markayna soo laabtan waxay leeyiin arigan ku mashquulna iyo geel iyo xoolo been badana munaafiq maamsheedku ilaa ahlihim taas waayo ah, ya-daasaa lagu jeeda alawal midka ugu horeeya faacil waayo fiiri shakalatna amwaaluna ahluna macnaha faacila lagu cadfay ah, ma haddii faacil lagu cadfay xubul faacil u wani midka labaadana mafcuulu waayo min awsati maa tucimuuna ahliikum wani wathalithuka saddexayna majhuul waa mid la jaray ila ahlihim waay wa minhaa alfaaqiyuu ka mid ahaaday wa iruuna madarwiyaal wahuwa waabilku wahuwa waabiluuna dhe wahuwa waabiluun mufradahaan ad ku celina wahuwa lafdigaas waabiluun ah jaamicun jamac weeye jamacaasoo liwaabilin u sugnaaday wahuwa waabilkuna almadaru waa roobka roobka alkaziiru ee faraha badan ah, waa roobka mahigaanka mahigaanka roobka weyn waayo ah, madar mahigaan ah oo weyn waayo mhm. alkhaamis marka kanuna muxuu kamid yahay qismiguu kamid yahay isla qismiga haddaan kas ahlii uu lamid ahluna lamidta jumuucu tasxiix lam tastul soosaas maaha hay saasaan ku wadnaa jumuucu tasxiix lam tastawfi shuruuda waa sax maxaa yeelay shuruudda ka maqan maxay tahay marka ahlun iyo waabinun shuruudda ka maqan maxay tahay ha calamna maahan sifana maaha waa ismu jinsi ism iska nakiraa wey marka calamna maahan sifana maahan labadii baabinna ma soo maray marka shuruud waa laga waayay hadda meeqaan haynaa marka laba qaybood sax laba kanun waa noo hada waayo wa minhaa alfaadiyu kamid ara duuna bitaxriiki raa-i alafyu ku yihi rada waa la xarakayna araduna ee ardun maahanede araduna wayajuusu waxaa banaan iskaanuha raada in la reebo fii daruurati shicri gabayga daruuradiisa kitaabka nasriga kuma banaano waa gabay markay tahay marka ayaa kamid kanuna qismigana waxaa la hahdaa jamcu jumucu taksiir calaa suurati jamci tasxiix waa jamcu tagsiiryaalo mufradkii markii la jamcinayaaba la bedelay shaqalkiyaa la bedelay laakiin suuraddii waxay ku socdaan jamcu tarsaalix ah, oo wow waxaa looga jeeda suurat jamcu saalim wow iyo nuuna u dambayda xaalatu rafco xaalatu nasbi iyo xaalatu jarna ya iyo nuuna u dambayda saasaa loola jeeda suuraddii jamcu saalim ku yimaada hmm, saasaa loola jeeda wa minhaa waxaa ka mida wadunu waaa minhaa waxaa kamida araduuna bitaxriiki ra-iya lakin wajuus iskaanuhaa fii daruurati shicri waay marka waa jumcu tagsir maxaa yeele ardun u mufradku ahaa waaa layidhi araduna waa jamcu tagsirka midooda kaleeto meeqa dhinacay shaad ka tag midooda kaleeto ardun laysa calaman walaa sifatan calamna maaha sifana maaha ardun calamna maahan sifana maaha waxaa u dheeraaya waana la tagsiiri ardun calamna maahan sifana maahan waa ismu jinsi ismu jinsi marka laakiin haddii aan la jejebi lahayn qoladii horan ku dari mar ah, rajacnu seen isaga ma noqdeen laakiin markii la jajabiyaan magac kale siina ah, oo mufradkii wax laga bedelay xarakadiisa waaya wa minhaa waxaa kamida ah sinuuna a kamida sinuuna a kamida sinuuna marka waa isku mid ardunay ku mid waa halkii qaydan ku jirna waa jumuucu tafsiir calaa suurati jamci tasxiixan ku jirna wa minhaa waxaa kamida sinuuna iyo wadaabu baabkiisa kan qaacida lagu siina mid mid lagu tirimaa waa badan baabkii daabit uu ku wahuwa baabu sinuun kullu smin isim dhammaantiis weeye isimkoo hulaahiyin saddex xaraf loo nisbeeyey isimkoo xudifa laxadfay laamuhu xarafkii ugu dambeeyey oo wa wacuwida laga soo bedel qaatay canhaa laamtii haa taniifi hawtaniif hawtaniif hiyo latii tubdalu fi lwaqfi haa- waa midda marka lagu joogsanayo hada loo bedelo hada midda loo bedelo wey walam yukasar lamana tagsiirin tagsiira yuadii ila lixraab bilxarakaati saasaad leedahay hayla in la tagsiiriya dadka soo ogaato sooma saasaan loo tagsiirin sanatun sooma hanu jirto marka la jicinayo maxaa la yidhi sinuuna ha in la tagsiiriya waad caddahay ha la waa la tagsiiriyey laakin waxaad tidhahdaa tagsiiran yuadii ila alixraabi bilxarakaati tagsiirka la diidaya oo laleeyaha lama tagsiirin waa tagsir keeni kara in xaraka la eraabo ila jam tasir xaraka la eraabi jiray ah. marka waxaa leedaha walam yukasar lama tagsiirin tagsiiran tagsiir tagsiirkaasoo yu-addi gaarsiinaya ila alixraabi bilxarakaat in xarakaat la exraabo tagsiir gaarsiinaya kaas lama tagsiirin ee tagsiir kalaa la tagsiiriy oo aan xaraka isagu keenin tagsiirka marka la anfina waa tagsiiran yuaddi ila alixraab bilxarakaat alaa taraa miyaad arkayn ku yidhi marka anna sanatan sanatan asluha asalkeedu sanawun inuu yahay ow sanahun inuu yahay labadaas mi maya maya maya ma tagsiiran yu-addi ila alcraabi bilxarakaati leedahay bilxuruufi dhihi maydi bilxuruufi waa midaan hayno bilxarakaati aad leedahay lama tagsiirin tagsiirku gaarsiina in xaraka la exraabo aada leedahay ee waxaa la tagsiiriye tagsiir ku gaarsiina in xaraf la icraabo ila waa nafyigiiy maogta walam yukasara lwi tagsiiran yu-addi ila alicraabi bilxarakaati waa nafyi tagsiir oo keenayo in xaraka la icraabo tagsiirkii la yiqiin lama tagsiirin ee waxaa la tagsiiriye tagsiir keenaya in la icraabo xaraf oo jaclusaam suuraddiisa lagu keeno hadduu kutuse marka isim hulaathi ah laanta laga xadfay haawtamitna laga soo ciwad qaatay sanatun tusaale kaaga dhigaa sanatun asalkeedii wuxuu kuleeyahay sanawun ay ahayd ama sanahun wow a u dambayday ama ha maxaa yeelay waxaa lagu yaqaana asalka kelimada marka la tas taskiiriyo ama la tagsiriyo waa soo laabta asalku badanaaba oo waanagii soo marnay marxada ku soo marnay lianna tasqiira wa jamca taksiiri yarudaa ashaa ilaa usuuliha marka markii la tagsiriya arkay marna iyadoo wow ku jirto marna waa arka iyadoo u ku jirto marka labadaba waa inay asal ahayd Ah, maadaama labada lagu arkay jamcu tafsiirka ilaa tafsiir kelmadda asal u celiyaa wuxuu ku yidhi alaa tara miyaada arkayn indhaha laada ana sanatan asluha asalkeedu sanawun inuu ahaa ow sanahu wadaalika asalkaasu haabitun waa sugnaaday dhe bidaliili qowlihim qowlkooda daliilkiisu ku sugnaaday filjamci jamci ay ku yidhaahdeen bilalifi wataa jamcin oo jamaca weligiis waa iska ilaaliya asagoo jamcu anusali ma yidhaahdo ah wuxuu yidhaha aljamcu bilif wata u yidhahda jamci lagu jamciy ah. isaga sheegi doona sababta u dhiidaya jamcu nucsaalim isagoo jamcu nucsaalim madaxin haddaad maqasho ibnu hishaam oo kale jamc alif bita jamcu nusaalimka ijrudi loogu yiqiin waa ah, mana idhahda bu warkaas maxawaleed hmm, waa iska ilaaliya yidhi agsarka warkooda ay yidhahdaan jamcu nusaalim waxaan idhaha ma jumica bialifin wata inaan idhaha masiidatayn marka jamc alif bita wuxuu ila jeedaa jamcu nusaalimki wadalika asalkaasu haabitu waa sugnaaday bidaliili qowlihim carabta qowlkooda daliilkeedu ku sugnaaday fi ljamci ay yidhaahdeen jamci bilif wata lagu jamciyey sanawaad ay yidhahdeen fiiri wow sooma jeedi inay ku jirto sanawaad ow sanahaad ay yidhahdeen labadaba ku dhawaaqeen sanahaad sanahaad marka fiiri marna maxaa ku jirta wow marna ha jamcuna asalku wax u celiyaa falamaa xadafuu markay xadfeen min almufradi mufradki alaama laamti oo ah sanawun wowdaas ama amase sanahun hadaas markay laamtii ka xadfeen wahiya laamta lagu sheegaa alwaawu wawda wey awilhaa hada weeye wacawadu ayna kasoo bedel qaateen canhaa laamtii haa ataniifi taniidka hadiisa taniid haataniid waxaa loola jeedaa sanatun taadaasa loola jeedaa taadaas markay kasoo ciwad qaateen araaduu waxay dooneen fii jamci tagsiri firi ila la tagsiiriyey araaduu waxay dooneen fii jamci tagsiri jamcu tagsiir an yajcaluuhu jaqu tagsiirkan inay ka dhigaan calaa suurati jamci mudakari saalim isagiyo jaqu tagsiira oo la tagsiiriyey ay waxay dooneen suuraddii jaqu saalim inay ku keenaan saas darteed waxaan idhi jumuucu tagsiir calaa suurati jamci tasxiix saasaan u nid waa tagsiir oo mufradka xarakadiisa waa la bedela sanaton bifatxi siin soo ma ahaan hadhow jamca sinuuna alaleey sinuuna alaleey marka waa tagsiirsan laakiin tagsiirkiiy waxay dooneen suuraddii jacmukusalimi ku keenaan acni waxaan ula jeedaa jacmukusalim saxa ma ahane acni waxaan ula jeeda jacmukusalimka suuraddiisa makhtuuman ku lagu qatimay bil waawi wow iyo wa nuuni nuun rafcan waqta rafcin godka waqtigiisa wa bilyaa-i wa nuuni mid lagu qatimay jaran waqta jarin wa nasmin waqta nasmi saasaan ula jeedaa ui suura jacmukusalim waxaan ula jeedaa xaalatu rafcana wow iyo nuuna u dambayda xaalatu nasmiya xaalaturjarna ya iyo nuuna u maxay saas u yeeleen marka waaba jamcu tagsiire suuraddan jacubsa maxay u keeneen liyakuuna inuu noqdo darteed daalika madkuurka oo ah wowda iyo nuunta ama ya-da iyo nuunta liyakuuna inuu noqdo daalika madkuurkaasu jabran kabid limaa shay la kabaa faatan ka tegay oo min xadfi laamin laamtii laga xadfay ah laamtii laga xadfo ka fakatay awowdan iyo nuuntan ama ya-dan nuunta lagu kabaa maadaama mufradki xarafka ugu dambeeye laga xadfay mar kale jamcin hadii jamcu tafsiir suuradiisa lagu keeno marta xaraf waxa weeyaan lahelina labada xaraf oo dheeraadka markaase waxay dooneen suuraddii jaqursan inta lagu keeno wowdaas iyo nuunta xaalatu rafca iyo ya-da iyo nuunta xaalatuljar iyo xaalatu xaalatunasba inay kabaan bal xarafkii asalka ka maqnaa kab inay u noqdaan kab inay u noqdaan saasaan doonay Eh, bal fiida carabka sooma wa minhaa sinuuna ayaa ka mida iyo wabaabuhu baabuhu baabkiisa wahuwa baabu sinuuna kool loo smeey isim dhammaantiis weeye isimkoo hulaafiyin saddex xaraf loo nisbeeyey isimkoo xudifay la xadfay laamuhu laamtiisii la xadfay laamta waa xarafka ugu dambeeya ah, isim laamtiisii la xadfay maxaa baxay wixii awelka laga xadfay ah, laamtiyaa la xadfaa lagu yidhi ee wixii awelka laga xadfaa baxay awelka laga xadfay hmm, wixii awelka laga xadfay ayaa baxay kuwaas ayaa baxeen iyo kuwa waxbaba laga xadfin sida tamratun oo kaleeto waxbaba laga ad awalka kuwi laga xadfan waa ciddatun oo kaleeto cidatun oo kale waa kuwaasaa baxeen hmm. oo wacawida laga soo bedel qaatay canhaa laamtii haa u taniifi haa u taniif laga soo bedel qaatay ha waxaa baxeen haddee ismoon iyo ibnun oo kaleeto xaylhamsa lasoo ciwad qaata ayaga ha ismoon laamtii waa laga xadfay ibnuna laamti waa laga xad laakin xaa lasoo ciwad qaatay hamsu lama soo ciwad qaadan haa u taniif wacuwida lasoo ciwad qaatay canhaa laamtii haa u taniif gaxaa bixeen ibnu ismoo bixeen maxaa ayaga laamtii waa la xadfay laakiin xaa lasoo ciwad qaatay hamsu markii la yihi xudifa laamuna maxaa baxay xudifat faa-u sida ciddatun oo kale ha fadi yaa la xadfay markaasaa ta laga soo ciwad qaatay hmm. lamana tagsiirin tagsiiran tagsiir tagsiirkoo yu-adii gaarsiine ila alicraabi bilxarakaat tagsiir oo xaraka in la icraabo gaarsiinayana lama tagsiirin alaa taraa miyaadan arkayn wuxuu kutusaa in sanatoon sinuuna soo ma ahan inay isim mufrada waataho hulaati oo saddex xaraf ah in laga xadfay laamtii oo laga soo ciwa qaatay taniiu kutusaa maxaa asalkii sanatun meeshan ta'du ku taallo ha-a ku ooli jirtay ama waaw oo sanawun ama sanahun aha alaa tara taradeeda dharkeed ana sanatan sana asluha asalkeedu sanawun inuu ahaa ow sanahun inuu ahaa maxaa u daliil ah wadalika asalkaasu haabitu waa sugnaanaa dhe bidaliili qowlihim carabta qowlkooda daliilkeedu ku sugnaanaa filjamci jamci ay ku qowleen bilalifi wata ay lagu jamciyey sanawaat ow sanahaad ay yidhahdeen fiiri sanawaat ah, nuuntii xaa ku xiga maanta waaw sanahaad nuuntii xaa ku xiga haa oo asalkiiu soo laabtay ila jamcu asal u celiyahay falamaa xadafuu markay xadfeen carabtu min almufradi mufradkii markay ka xadfeen oo sanatun ahaa allaama laamti oo haada iyo wowda ah wahiya laamtu alwaawu waa wowda awilhaau waa haada oo wacawadu ay ciwad qaateen oo kasoo bedel qaateen canhaa laamta haa-a taniisi dhadiginta ha-deeda araaduu waxay dooneen fii jamci taksiiri jamcu tafsiiray waxay dooneen an yajcaluuhu jamcu tafsiir inay ka dhigaan calaa suurati jamci lmudakeri mudakerka jamciisii suuraddiisii jamcii asaalimi oo nabad galay acnii waxaan u jeedaa markaan kuleeyahay suurad jamac maktuuman mid lagu qatimo lagu soo afjara inay ka dhigaan bilwaawi wanuuni wow iyo nuun rafcan waqtan rafcin sinuuna soo wow iyo nuun uma dambaydo saas inay ka dhigaan go-aansadeen wja wabilyaai ya mid lagu qatinay iyo wanuuni jaran waqta jarin wa nasban waqta nasbin jaran taxaa lagu nasbiyey maxaa lagu nasbiyey aadan kuu gat waa maqnay shala adugu waa gat maxaa lagu nasbiyey darfu zamaannimo darfu zamaan waqtabana sheegin ayd waqti xuuya laakin shalay ma sheegin shalay ku celcelina sooma waayahay maxay suuradda jacmu salim uu keeneen liyakuuna inuu noqdo dalika madkuurkaas oo ah bilwaawi wanuuni rafcan wabilyaai wanuuni jaran wa nasr liyakuuna dalika madkuurku inuu noqdo jabran kabitaan limaa shay la kabo faatow isimkan ka tegey oo min xadfi laami laamta xadafkeedii ah laamta xadafkeedii ah waaya waal waayahay waalqowlu habaad fii nadaa'irihi sana kuwa midka laga hadlaa kadalika saasoo kale u ahaada kulligood saasaad kuwadee wlqowlu hadal fii nadaa'irihi sanatun kuwa lamidka laga hadlaa kadalika kelmidkuuri kii lasoo marayu lamidi wahiya nadaairtii cidatun gabal weeye waciduuna gaballo wacizatun jamaaco wacizuune jamaacooyin wahubatun kooxdhe wahubuuna kooxo waqulatun ulcayaareed waqulluuna ulcayaaryaalde mhm. waxaa tira wahiya nadaairtii dhe wahiya nadaairtii cidatun gabal waay juz waay waciduuna gabalyaal dhe wacisatun jamaaco dhe wacizuuna jamaacaad fara badan wahubatun koox dhe waa iska jamaace hogaa tafanun alla samaynaa wahubatun koox dhe waa foogoona kooxo fara badan waa qulatun ulcayaaraadda ul yaraa lagu cayaaro waayo waa quluuna ulcayaaryaal dhe ula badan lagu cayaaro iyo wanaxwi dalika wix lamida dhe iyo wanaxwu dalika cidatun w iyo wanaxwi dalika wix lamida qaala allahu ilah wuxuu yihi tacaala ilah waa sareeyaahe alladiina gaaladii jacaluu lqur'aana qur-aanka ka dhigeen cidiina gaballo sixiix waxa weeyaan kidbi iftiraa waxa weeyaan waxaasay ka dhigeen aladiina gaaladii jacalulqur'aan qur-aanka ka dhigeen cidiina gaballadhe can ilyamiini midigta xaggeeda wa can ishimaali bidixda xaggeeda ciziina xaala ay yihiin jamaacaad ciziina ah, jamaacaad xaala yihiin jamaacooyo wa mimaa kii waxaa ka mid ah xumila lagu xambaaray calaa jamci mudakari saalim fil ixraabina lagula xambaaray banuuna ah ka mid a ha banuuna ayadu waxay yidhahdeen waa iska shaadkeena goonida gooni usocod waay gooni usocod waay gooni usocod waay marka banuuna mufradkii ibnun uu ahaa mufaneedu waa ibnaani jamaci markii la maraayo ibna naani lama dhihin ibna ibnuna lama dhihin ibnuna saas layahay mogta ibnaani maadaama mufanin la yidhi ibnuna inuu yahay jamci lama dhihina banuura aliska yidhahda marka qolana lama socota yidhahda saasuu sheekhu dhihi jira iska shaad hadda inay shaad tahayna iska caddaho ibnun laysa calamun walaa sifatun marka koobaad ko marka labaadna tagsiiraa la gelsha ilaa ibnuna tagsiiraa ku jira ibnun ay ahayd soo maahan ibnun ay ahayd hamsadiya la xadfi da'dan waa reebanad waa la faxiyay banuuna alay marka tagsiirkan sababta looga saaray kooxdan weli ima adan baabkan baabsununa sababta loogu dari waayo oo loo dhigi waayo jamcu taksiir ah, calaa suurati jamcu tasxiir ah, ilaa warti jamcu tasxiir waata ibnun u mufradkaa soo maaha ah, ibnun u ah mufradku haddana maxaa jamci banuuna al banuuna al laakiin waxaad dhici karta ibnun maadaama mufradkii ahaa ibnuntaan moogtahay asarkeed ma ahan hamsadaanu bunuunun wow meesha ka cadfada ciwadka marka hadii jamac ay tahayna jamacu asalkiiu soo celi laha laftigiisu jamcu tafsiirka laftigiisu soo celiyo oo banuuna meeshka laleeyahay banuuna lama soo celin asalkii fiiri lama soo celin awowd asalka ilaa ibnun hamsada asal maaha asal waxaa wow wowdiina lama soo celin xataa marka la jamcina wowdiina lama soo celin marka tagsiir wuu iska yahay asalkiina lama soo celin saas in marka looga sii saaray waa dhici kara waayo muhiim ah cashada soo arkimayda faa-iido baabu sunuun qaabka loo jamciyo ku bara baabu sunuun qaacido u leeya qaacidda u leeya wax alla wixii awal mufradkoodu hoos dhignaa jamcna waa la hoos dhigaa cizatun cizuuna aad leeda cidatun ciduuna wixii awal mufradku kasrisanaa waad kasrine wixii mufradku fadxisanaana waa kasrine sanatun sinuuna aada leeda wixii mufradku godnaa qulatun iyo hubatuna labaa kuu banaan damo iyo kaso intaasuu kuu sheegaa fiiri faa-idatun uu ku yidhi maa shaygii kaana kamid ahaada min baabi sana maftuuxalfaa-i xaalu yahay maa shaygii kaana ahaada huwa maagu min baabi sana mid kamid a maftuuxalfaa-i yahay ah, wax alla wixii baabu sana kamida baabu sana oo maftuuxalfaa-i fa mid la kordhigay xaalu yahay kusirat faa fada waa la kasrina marka fi ljamci jamci dhediisa naxwu sanatun sin siniina alaleeyahy taas horta qaacida ka dhigo ko wamaa shaygii kaana ahaada huwa maadu maksuura alfaa'i marka horeba faa'idu hoos dhigneed lam yuqayar la bedeli ma fi ljamci fil asaxi sida fasiixnimada badan haddii mufradku kasrisanaa jamcna la bedeli ma naxwu ciziina alaleey taasna xagga dhigo wamaa shaygii kaana ahaaday madmuun alfaa'i madmuuma alfaa'i mid fa'diisa la goday fa fiihi wajhaani laba wajha kugu sugan alkasru wadamu naxwu hubiina hibiina quliina qiliina labadaba dhihi karta labadaba kugu banaan waqad nadamta anaa kuu taxay ku yidhi dalika arrinkaas faqultu waxaan idhi yidhi anoo sijaaciya wlkasra waxaan idhi yidhi fi jamci tugsaru faa-u ma kaana mufradu maxduufa laamin wa maftuuxan ka naxwi sana wlkasra abqi bihi in mufadun ku siraa wadnun aw ifsir lidil madmuumi mithlu huba waxaan idin yidhi tugsaru waa la kasrinaa faa-u maa shay fa-diisa kaana mufradu mufradkiis uu ahaaday maxduufa laa maxduufa laami laamtiisa mid la fadxiyey waa maftuuxan mid la kor dhigay filjaamci jamcdiisa lagu kasrinayo ah, la faau ma faau hamsada waxaa loo xadfay garayga dartiis tugsar waa la kasrine faau ma isim fa'diis kaana mufradu mufradkiis uu ahaaday maxduufa laami laamta mid la xadfay waa maftuuxan mid la kor dhigay filjamci jamca dhexdiisa lagu kasrina haddii mufradka fa'diisu kordhigmaa jirtay jamca waa la kasrina wadalika mithaalki naxwu sanatin oo kale wey siniina dhe waxaa tiraa waabqi baaqi yeel alkasra kasraha mafcuul bi muqadama waabqi baaqi yeel alkasra kasraha bihi bilmufradi lmadkuuli mufradkii lasoo sheegay oo maxduufulaamka ahaa mufradkii lasoo sheegay bihi bilmadkuuli kasraha u baaqi yeel waa goorma in kusira haddii lahoos dhigo mufradun kusira haddii lahoos dhigo haddii mufradkiisu ama waxaa tiraa bihi biljamci iska dhig bihi biljamci jamc waa soo sheegay waabqi baaqiyeel alkasra kasraha bihi biljamci ku baaqiyeel waa goorma in in kusira haddii lahoos dhigay mufradu mufrad kusira hadii lahoos dhigay haddii marka hore mufradku maksuur ahaa cize soo maahan ciziina dhe sidii kasraha jamca ugu baaqiyeen bihida jamc u celi wabnun god awigsir hoos dhig lidilmadmuumi kii godka u saaxiibka ahaa haddii awel mufradku god u saaxiib ahaa khiyaaraad leedahay labo inaad damihii baaqi yeesho iyo inaad kasrido mithlu hubatin oo kale wadaalikaasu mithlu hubatin oo kale wey ama mithl hadduu ku dhigana wax dhibnaguma hayde acni mithla hubatin dhig hubatin maxaa kuu banaan hibiina hubiina qulatin maxaa kuu banaan quliina qiliina labadoo kuu banaan waayo wkadalika eleyoona wakadalika alfaadii lagu xambaaray jamcu salim waxaa ka mid a eleyoona eliyoon a ka mid ah iyo wamaa ashbahu wixii shabahay oo mimaa shay asumiya bihi lagu magacaabay min aljumuuci xaale uu ka mid yahay wakadalika alfaadii oo kale ayuu ahaaday ciliyo kuwii alfaadii lasoo sheegu lamid ahaaday wakadalika alfaadaas oo kale u ahaaday ciliyo iyo wamaa ashbaha wixii shabahay oo mimaakii ah sumiya bihi qof lagu magacaabay ama shay lagu magacaabay sumiya bihi wax lagu magacaabay minal jumuc xaalo ka mid yahy ism awal jamc ahaa oo asagoo jamca ah mufrad magac looga dhigay mulxaqaad buu ka mid yahay sida jamcu musaalima loo ecraaba isimkan marka horeu jamc ahaa jamc mudakoru saalimuu ahaa markaasaa calam looga dhigay hal shay oo mufrada sidii jamcu musaalimkiisa loo ecraaba wawa lagu rafcinaa ya-aa lagu jaraa ya-aa lagu nasbinaa hmm, hmm waayo alaa tara miyada markaynu ku yidhi indhaha miyaad laada adiguba ana ciliyiin lafdigan ciliyiin ah fil asalka dhexdiisa xaalu ahaaday jamcun waa jamac jamacaasoo liciliyin mid koreeya u sugnaaday waa jamac waana jamcu bisalcaadi ilaa ciliyin waa wasfi ciliy waa wasfi marka wasfigaasuu ka yimid waa jamac caadiy jamcu bisaalin fanuqila waa la raray can dalika almacnaa macnahaas waa laga raray wa sumiya bihi waxaa lagu magacaabay acla aljanati waxaa tidhahda wa sumiya bihi waxaa lagu magacaabay makaanun makaan dheh ha ka fogey haddana wa sumiya waxaa lagu magacaabay bihi ciliyiin ismu kitaabin kitaab magaciisa kitaabkaasoo acla aljannati jannada korkeeda ku sugan kitaab oo waxa weeyaan ku sugan carshiga hoostiisa kitaabkaasaa la yidhaahdaa wa sumiya waa la magacaabay huwa ciliyiinkii wa sumiya waa la magaca ciliyiinka acla aljanati ey kitaabuna lagu magacaabay kitaabkaasoo acla aljannati jannada meesha ugu sura ugu sarayda ku sugan dheh wa sumiya waa la magaca ciliyiinkii kitaabun kitaaba lagu magacaabay kitaabkaasoo acla ljannati fii acli ljannati ku sugan jannada meesha ugu sarrayda laftirkeeda maaha magaca ciliyiinta lama yidhaahdo ee kitaabaa la yidhaha meesha yaalla kitaab oo meeshaas yaalla oo dadka saalixiinta axmaashooda ah lagu qoro halkaas kitaab yaallaa la yidhahda ee jannada makaanka ugu sareeya makaankaas lama yidhaahdo makaankaas maaha waa kitaab madaxiisa wacraba hada lcraaba wacraba kuy wa criba dheh wacriba waa la craabay huwa ciliyiinkii wacriba waa la craabay huwa ciliyiinkii hada lcraaba craabkaana la craabay hmm, mafcuul mulaq ay ku nasbisanta hada lcraaba wacriba waa la craabay huwa ciliyiin criba waaye acraba maahane wacriba waa la craabay huwa ciliyiinkii haada alicraaba dhe icraabkan nadaran liajli nadarin fiiro darteedaana loo icraabay mafcuulu min ajlihi ilaa aslihi asalkiisiyaa la fiidiy asalkii jamcu ma ahayn asalkiiyaa la fiidiy qaala allahu ilahi uri tacaala ilah waa sarreeyaaye kallaa ka ina kitaaba alabraari dadka kitaabka acmaashoodu ku qoran yahay lafii ciliyiina makaanka ciliyiin la yidhaahdo uu ku sugan yahay dhe makaanka ciliyiin la yidhahdo ku sugan yahay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey dhe maxaa ku ogeysiiyey maxaa ku ogeysiiyey maa muxuu yahay ciliyuuna ciliyuun muxuu yahay maad ka taqaana maxalsheedku marka waa maxay ciliyiinta hore fii a gasho xaraf jaara lagu jiray ciliyuunta dambayna ciliyuunta dambaydana waxa way fii maxal rafci waa mubtade ama waa khabar labaduba banaana ciliyuunta dambaydana waxaa tirahda waa mubtade ama waa khabar waana la rafciy facalaa dalika kaas haddaan qabana idaa sum fiira xuul xasheeda ku sheega wa sumiya bihi waxaa lagu magacaabay acla ljana hudda caleyh waa la ridiyey annahu ismu kitaabi wele saad makaan uleedaha waaba kitaab kitaabkaasoo jaamicun jamciya liacmaali min almalaaikati wa mumin اthaqalayn acmaasha kayrkee malaaig iyo muminiinta jiniya isi acmaashoodaas kitaab jamciye weeye ah. oo xadiidkii baraa ibnu caasim ee abu dawud iyo qayrkiisa ay wariyeena waxaa ku sugnaa qofka ahlu jannaha nafta marka laga qaado uktubu ismahum fii ciliyiin iigu qora ciliyiin a ah, ilahay leey ah, ku qora diiwaanka ciliyiin la yidhahdo ku qora waa la marka waa ismu kitaabi wamaa adraaka waxaana kutusa ma caliyun xuuya ujiiba waxaa lagu jawaabay bixtimaali anahu calaa xadfi mudaafin makaanu kitaabin ula jeeda makaanu laga jeede wuxuu ula jeedaa waa ismu kitaab ciliyuune wuxuu ula jeedaa makaanka uu yaalla oo mudaafa meesha ka xadfi saasaa lagu awilay saas aa lagu awilay facalaa haadaa kan haddaan qabano idaa samayta dhe idaa samayta haddaad magacawdo rajulanin bizaydin haddaad ku magacawdo ninaad waxaad u bixiday jamcu murkarsaalim ha facalaa daalika kaas haddaan qabanno madkuurkaas idaa samayta haddaad magacawdo dhe idaa samayta idaa idaa samayta idaa samayta waaya low samayta la macne aga isbedele maxaa isbedela low shardiya sooma ah. idaa samayta haddaad magacawdo rajula min bizayduun haddaad ku magacawdo qulta waxaad leedahay haadaakani zayduna wey macnaa fiiri hadaa mubtada zayduna waa ah, maxaad ku rafciday wow wa ra-aytu zaydiinaan arkay ninkii zayduun ahaan arkay dhimada zaydiyaalkii arkay waa hal nin ninka la jiraan arkay yo-daasaad ku nasbinay wa marartu bizaydun ninkii zayduun ahayaan soo maray yo-daasaad ku jariy fatucribu waad icraabe hu zayduunka kamaa kunta icraaban icraabaad icraabe icraabkaasoo kamaa kunta ka kownika ahaanshaagii lamida tucribuhu aada icraabayday xiina waqtigii kaana zaydun uu ahaa jamcan jamc markuu ahaa markuu jamac ahaa sidaad u ciraabi jirtaad u ciraabe jamcu lmu'anafi saalim jamcu saalim anagaan ka gelayna wulaati wailaa ulaati ulaati halkay ku cadfan tahay fayurfacu lmarfuucu bidamatin ila alasmaaa sita waila almuhana wailaa jamca mudakari wailaa ulaati aada leedahay wayunsabu lmansuubu marka tan laakiin halkaa laga soo reeba kulligood ma ah hal meela bisa laga soo reeba wayunsabu lmansuubu ila alasmaaa sita waila almuhana wailaa jamc mudakri wailaa ulakada marka fa yurfacu marfuucu iyo wayujar majhuur labadaas kasoo reebmayo labadaas isaga kasoo reebmayo oo waxaa leedahay wayunsabu lmansuubu midka la nasbina waa nasbina mid kuraba ha ahaadee bifatxatina lagu nasbinaa ilaa asmaaa sita wailaa almuhanaa wailaa jamc almudakeri wailaa ulaati marka halkaas meela iyada laga soo istinona wayunsabu mansuub maya taas maba asmaaba weligeed kama timaadayad wayuzamu marna miyaad naga maqasho ilaa shalay wayuzamu intaan asmaa ku jirno afkeena waa ka ilaashayna wayujzamu lmajzuumu markaan galno ficil markaasaan leenahay wayujzamu majzuumu keligiisaa laga soo reebaa marka ha amase wayurfac markaasay wayujzamu soo gele laakiin inta ka horeyda asmaa lagu jiro wayujzamu hal xaba laga soo reebi ma halka mabas eh, lama kore ma gelina guri ciddii gashaa ka soo baxda marka jasma asmaa uma sooma gelina lagana soo isatnooma iyada mhm. marka guri ciddii gasha ka baxda waulaati wailaa ulaati asxaab ma ahane mhm. ulaad mhm. waa ismu jamc laa waaxida lah min lafdi firiya muxuu ku yidhi xaashiyada wailaa ulaati wa huwa ismu jamcin la waaxida la min lafdi bal min macnaahu ism ku macnaa waa leey waa daabto bimacnaa saaxib macnaheeduna waa saaxiba waulaati wawana loo qoraa ulaati a loo qoraa ulaatiana loo akriyo ulaati wuxuu ka mid yahay wowdaas mimaa yuktab walaa yutla mima yuktab walaa yutla waxyaalaha la qoro la akrin ila carabiga waxaa lagu yaqaana le wax la qoro oon la akrin iyo waxaan la qorin oo la akriyo ah, labadaasaa lagu yakay eh, cali ibn rudan waxaa loo lagu ridiyeyba kamid ahd markuu yihi macalin looma baahno qofku wax baranaayo kutubta le iska fiirsado saasaa lii kutub waxaa ku taala wax la qoron la akriyo ah, iyo waxaan la qorin oo la akriyo ah, ma warqada sheegayda meeshaan waxaan la akrinaa iga maqan mileeda warqado hay warqado qof bare eh, hay warqado qof bare marka maxaa loo qoray waa garanay ulu iyada wowdeeda sababta loo qoray fahamna tan maxaa loo qoray ayada waxaa lagu kala saaraa allaati oo allati jamceedii ah allaati oo jamaca allatii ah iyo ulaatia lagu kala saaraa maxaa yeele allaati oo is weyn oo ismawsuulkaa oo allatii isjamceedii ah ayada hal laam ha loo qora hal ah a loo qora allaama la qoray xaashiyadu aakan kugu sheega marka waa isku ekaanayaan waxay isla noqonayaan ulaati iyo allaati ay isla noqonayan lama kala garanayo lama shaqlaneen lama kala garanayo wowdaas markaad aragto ulaati ad akrine haddaad wowdana allaati ad akrine oo waxaa leedahay waa ismawsu haddii kale wax kale lagu kala saaro ma yeelanaya isku si ay u qoran yihiin labadooda mhm. allaati allaati wada qor maayo wulaati ulaati saaxiiba maahane iyo وما wa ilaa maa shay maahan jumica la jamciyey bialif bialifin alif lagu jamciyey iyo wataa-in taa aliftaas iyo ta'daasoo masiidatayni lama la siyaadiya iyo wamaa wa ilaa maa shay maahane sumiya lagu magacaabay bihi naaga minhumaa xaale uu ka mid yahay ulaatiga iyo ma jumca bialifin wataa masiidatayni fa yunsabu bilkasrati kasra lagu nasbina wadalika mitaalki naxwu khalaqa allahu samaawaati cirabiyaalka alla abuuray wa asdafa albanaati warna ilaahay baa gabdhaha doortay calalbanina wiidasha ka doortay a asdafa albanaati wa asdafa ma ilaahaa doortay hamsada waa istifaamti tii ficilka ma halkan wuxuu ka galay jamcu lmuanai saalim jamci ajrumi lagu dhihi jiray laakiin halkan waxaa la yihahdaa maa jumica bialifin wataa imasiidatayn jamcuna saalim isagu ma yihah waan iska ilaaliyey sababta iskaga ilaaliye waa isagaa sheegi doona ina maalig laftirkiisu alifyada saasuu yihahdaa wamaa bita wa alifin qad jumica u yidhahda wamaa bita jamcuna saalim yihahdo wamaa bita wa alifin qad jumica yugsaru fi ljari wاnasbi macan marka maa jumica bialifin wataa inaa la yihahdaa marka mulxaqaadiisiina labu ka sheegay laba mulxaqna waa u sheegay midka koobaad waa laf ulaad midka labaad waa maasumiya sida carafaad oo kaleeto waa hal makaan magaciisa carafaad oo kale adricaad oo kale waa hal makaan magaciisa adricaad aada leedahay ha carafaad oo kale aada leedahay marka mulxaqaadiisina waa u labadaas wa ulaati wa ilaa ulaati maahane iyo wamaaki maahane horta marka soomaaliga laba lafdi kaa saxsan laba lafdi mustatinahan marka lasoo reebayo in la yidhaahdo kaas ma ahane in la yidhaahdo iyo in la yidhahdo kaas mooye labadooda kaa saxsan ha waxaa tidhi qaamal qowmu qowmkiyaa istaageen ilaa zaydan zayd un ma ogi aa tidhi mooye waa isku mid mooye iyo ma ogi waa lahjado maana waa isku macno macno isku halo imaana mooye iyo moogiye haye ma saasa kan kalena waa lamid iskumid war niyo lahjadiya laftigeed waxaan u qaatay inay moogiye tahay marka waa isku mid marka marka iyo wax isku mid ay noqona iyo ma ahane marka waa isku isku mid ay noqayda allaha ku toosiyo saa waayahay halkan waxaan ka galnay marka jamculmu'anas saalim jamci la dhihi jiray jamcuna saalim culamada yihahdeen laftirkooda waxay yidhahdeen war jamcu mu'anas saalim annaga saalim ulama jeedno oo waxay yidhahdeen waa calamun bilhalab waa iska magacaanu calam u noqday maa jumica bialifin wataa-in masiidatayn uu calam u noqday yidhahdeen waa iska magac calam ah ee kama tarjamaya yidhahdeen saalimnimo ha waa calamay yidhahdeen iyo milxaqaadiisa oo ah ulaati iyo maasumiye intaas ayaga hal xaala laga soo istidnoona inta kale asal ay ku imaanaya fa yurfacu lmarfuucu bidamatin waa ku jiraan wayujaru lmajhuuru bikasratin waa ku jiraan wayunsabu lmansuubu bisa laga soo reeba xaaladaasay baabu niyaabo galaan oo waxa weyan kasraa lagu nasbina ee farxa laguma nasbiyo intaas waa sida wa wa wailaa ulaati maahane iyo wa wailaa maa shay maahane jumica la jamciyey bialifin alif iyo wataainta alifta iyo tado masiidatayni laba la siyaadiye waxaad keentaa hindun jamc manu saalim ka dhig hindatun ah, hindatun alif iyo taad ku dart soo maaha zaynabun zaynabatun waa saas wey jamc manu saalim waxaa loo baahayn mudaker iyo muanaf waa isku mid halkan ah, mudaker iyo muanaf waa isku mid waxaa leedahay hindun hindatun dalxatun ninkii balhaad aad leedahay xamsati xamzaad aad leedahay marka mudakar muanaf waa isku mid taan kale saalim waxaan loo dhahaynin saalim iyo mukasar waa isku mid saalimkii wa mithaal dakmatun dakmatun aada sajdatunna sajadatun aada leedahay fiiriyo gabar guuran haye jamcan saalim ku keen dakmatun haye sajdatun hal sujuuda ku keen sajadatun sajadatun al sajadatun iskulihin carif maana lagu leeyahy rakcatun jamanu salim ku keen rakacatun arbaca rakcaatin hadda ada isku dhihna arbaca rakcaatin aan lagu qoslin sida khadiibkii khudbada aqlaayo arbaca raka rakcaatin iska leeyahy arbaca rakacaatin ma waayo de rakacaat lasim waa inaad fadxida marka hadda rakacaat soo lama tagsiirin haye dakmaadna lama tagsirin dakmaad sideedaa lagu keenay lama taaban rakacaadna iyo saja iyo sajadaad khalaas weya haye sajadaad iyo rakacaad ayaga waa la tagsiiriyey dakmaadna lama tagsirin mana la tagsiirinayo saas marka mudaker iyo muanaf waa isku mid mukasar iyo saalim waa isku mid kulli waa isku mid xaalatu nasbu kasra calaamad looga dhiga khalaq allahu samaawaat asamawaatidan marka waa iska shaad iyadu ee jacmu nasaare ma aha ma aha sababtoo ah samaawaat samaa-un ham alifta ku jirta samaa-un alifta ku jirta asala oon tacniif ahayn ah, alifta samaa-un ku jirta ah, asalkeedii samawun u ahaa Ah. samaa-un arrinta ku jirta wow kasoo guddoonto asalkeedi marka isimka lagu keeno maa jumica bialifin wataa-i masiidataynina shan mufrad qiyaas ugu yimaada shan mufradu qiyaas ugu yimaada shanta mufrad laba qaydaa lagu jamciyaa waqisi fi di taai wanaxwi dikra waqisi fi di taai wanaxwi dikra wadirhamin musaqarin wa saxraa wa zaynada wa wasfin gayri caaqilin wa gayru daa musallamun linaqilin marka waa shan shantood waxay yihiin waa qiisi fidita isim kastoo ta ay ku jirto mufrada qiyaas a loogu keena qiyaas a jamca fidita loogu keena mudakar ha ahaado dalxatun dalxaa muanas ha ahaado faatimatu faatimaa tagsiir ha la gelsho sajdatun sajadaan saarin ha ahaado dakmatun dakmaa isku mid isim kasta oo ta ay ku jirto mufrada qiyaasa lagu keenay waxaa laga soo roga waa lix mufrad shaatun shafatun imra'atun mir'aatun ummatun millatun laga reebaya lixdaas mufradki ta-a ku jirto jamcan salimna laguma keeno lixdaas waa laga reeba shaatun jamcu tafsiira lagu keenaa iyada laguma keeno jamcuna salim shiyaaha la iska yidhaha shafatun faruur shafatun laguma keeno jamcu alifbata ah, shifaaha la iska yidhaha jamcu tafsiira lagu kaaftooma shaatun shafatun imra'atun nisaa oo ismu jamca looga kaaftoomay maba la nisaa liskaga kaaftoomay imraatun miraatun muraayaq laguma keeno iyadan ummatun ummatun ummatun umam a lagu jamciya jamcu tagsiir wey umam milatun milad oo jamcu tagsiira lagu jamciya lixdaas jamca lifbitaa laguma keeno shafatun shaatun imra'atun mircaatun ummatun millatun in alla inta kale mufradata u ku jirta qiyaasaad ugu keenayda calam ha ahaado wasfi ha ahaado faatimatun faatimaat wasfigiina qaa'imatun qaa'imaat mu'minatun mu'minaat saasa leeda waqisifi bitaa wa naxwi dikra dikra waxaa loola jeedaa alifu ta'niif almaqsuura alifu taniif almaqsuura ayada qiyaasa loogu keenaa qiyaas a loogu keenaa jamc alifbita xublaa xublayaatun dheh xublaa xublayaatun dikraa dikrayaat dheh dikrayaat dheh yaa u bedel alif wadirhamin musaqarin wadirhamin musaqarin maxaa loola jeedaa wadirhamin musaqarin waxaa loola jeedaa waa qayr caaqil la taskiiriyey wa ayr caaqil la tasriiriyo dirhamun durayhimaad bes dirhamun durayhimaad dunayniirun be marka ta xadafki dunayniirun be marka xadafaa galaya dunayniirun durayhimu marka waa w waxaa tiraa musaqar kayru caaqila udhe musaqar kayru caaqila wa dirhamin wasaxraa wasaxraa waxaa loola jeedaa alifu taaniis mamduuda saxraa saxraa waad dheh saxraa saxraa waad dheh waa saddex soo maahan wa qisi fiditaai wa naxwi dikra wa dirhamin musaqarin wa saxraa waa saddex kan afraad wa zayrada wasayrada waxaa loo jeeda calamulmu'anaf oo dhan ta'da yuulaan hadduu rabee calamulmu'anaf oo dhan waa qiyaas taa waa ku jirta ku jirin hindun hindaan faatimatu faatima waxaa laga soo xadaani wa ayaga laguma keeno ila waa mabni ah, ayaga laguma keeno waa ka reebayda xagga dhigo xagga dhigo wa wasfin hayri caaqilin kan shanaad waxa w wasfi hayri caaqila ayaamu macduudaat yawmun waa mudakar ayaam waa jamci sifeer macduudaat anicmal saabiqaatin duruucan saabiqaatin bo oo waasix ah waa sifatu liayri caaqil ah, sifatu mudakar liayri caaqil wey waquduurun raasiyaat raasiyaad raasiyaad wey quduur waa jamcu qidrin shantaasaa qiyaas looga keena waa shan mufrad ta dutaa mulaqa waxa weeyaan alifu taniisi maqsuura sifatu waxaa tira musaqaru mudaker kayru caaqil calam lmuanaf wasfu mudaker kayru caaqil shantaas wey shantaas mufrad waxaana wax laga soo odutaa lixan ka reebnay calamulmuanafna hal baabaan ka reebnay hmm. ha kuwaas baabkooda maaha aha laakiin baabkii oo ahaa inay mabni yihiin waa laga reeba baabkaas waay wa ulaati wa ilaa ulaati maahane wamaa wailaa maa shay maahane jamica lagu jamciye bialifin iyo wataain masiidatayni alif iyo ta la siyaadiyey iyo wamaa wailaa maa shay maahane sumiya bihi qof lagu magacaabo ama shay lagu magacaabay minhumaa ulaati iyo maa jumicaha xaalu ka mid yahi fa yunsabu huwa madkuurki waa la nasbina bilkasrati halkaas xaala dhabniyaabo iyo xaalatu nasbo bis naxwu khalaq allahu samawaati marka asamwaati waxaa laleeyahay waa samac intaas wixii ka soo haray wagayru daa musallamun linaaqili waxaa loola jeedaa waa badan yihiin waxyaalaha kaleo sida jacman san lagu keenaa laakiin qiyaas maaha waa samaac marka waxaana ka mid a ah samaawaat oo waxa weeyaan asamaau aan alifulmamduudo ahayn alifulmamduudo maaha waxa ku jira alifu taniif mamduuda maahane asal ay ka soo gadoonto wow samaacun saas darteeda alifutaniif kama imaanaad leedahay saas darteeda samaawaat ma ahan jamcu masaalim qiyaasa laakiin jamcu masaalimsiisa loo xiraaba waa iska samaac marka khalaq allaahu allah abuuray asamaawaati ciraryaalka wa astafaa ilaahma wuxuu doortay albanaati gabdhaha alalbaniina miyuu ka doortay albanaat insha allahu beriyaan sharxi doonaa biidn illahi tacaala waa jamcu bintin alifta iyo ta'da jamcana waxaa la raba labadaba inay siyaado noqdaan labadaba inay siyaado noqdaan aa la hadda banaatadan ku jirta ziyaadad le mufradka kuma jiri sababtoo mufradka tii ku jirtay waa la xadfi markii la raba in la jamciyo ah, waa la xadfi ilaa awalba ayadu asal ma ahayn awalba asal maahayn ciwad ay aheed oo waaw ay ciwadka ahaa jirta oo asalku wuxuu ahaa bintun banawon uu ahaa asalku banawon uu ahaa jiri asalkan banawon isagoo ahaa la xadfay sida ibnigoo kale lamid ah, mudakerkayda lamid tahayba markaasaa la xadfay wawdii markii la xadfay atada laga soo ciwad qaatay la yidhi bintun markaasaa laga soo ciwad qaatay markii laga soo ciwad qaato bintun ayada la jamcinayay banaad markii la dhahaa waa la xadfay tii ciwadka waa la xadfay waa la xadfay ee mid cusub oo ziyaadaha hadda la keeno uktuna waa lamid uktun akhawaad aad leeda jamcu salimaad ku keeni sababtoo waxaa ah leeda uktun ta'da ku jirta asal awalba ma ahayn akhawon ay ahayd asalkeedu uktun tan aad ujeedta asalkeedu akhawun u ahaa wawdii ay xadfata laga soo ciwad qaatay waxay noqotay uktun uktun markay noqotay a waxaa laleeyahay markii la jamcinayey ti taadii ciwadka ee taaniidkana dugseedu waa la xadfo waa la xadfo in la xadfada ayana daliilaba loo hayaa sababtoo akhawaat soo wawdi inay soo laabtay ma jeedid wawdaheen ta-dan waxay aheed ciwadan can wow soo marka miyaa la jamci karaa ciwad iyo mucawad canhu ma kulmi karaan taday hore ciwadkeed waa ta midaan waxay tahay midaan waa jamc calaamadiisa marka wawdaas kutusayda marka weligaa sidaas wa u aragta qudarigaana si fican sidaas u dhigaayo qudariga asaas kuugu sharxaya uktun iyo dintu markuu sharxaayo baabkaas wallahu subxaana wa taala aclam sal llahu ala